bismi llahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsali allahuma wslm cala nabiyina muxamedi wcala alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd wacan abi saciidin alkhudriyi radi allahu canhu qaal kuna nucطiha fi zamn اnabiy sal ly wasalam saacan min طacaam kunaa waxaan ahayn buu yidhi nucطiiha kuwa siiya sadaqatulfiriga ama zakaatulfiriga yaan siin jirnay dadkii la siin jiray baa la gooyey macnaha dadkii mudnaa baan siin jirnay nuctiiha waan siin jirnay dadka mudan fii zamani nebiyi nebiga waqtigiisa sal lay wasalam saacan baan siin jirnay suus oo min acaamin cunto ah aw amase saacan suus oo min tamrin timir ah aw amase saacan baan siin jirnay oo min shaciirin heed ah aw amase saacan baan siin jirnay oo min zabiibin zabiib ah muttafaqun caleyh asnaaftaas uu tilmaamay abu saciidin alkhudri radia allahu canhu ardaah waa cuntadii cuntooyinkii laga isticmaali jiray wakhtiga ay isticmaali jireen intaba marka in lagu bixin jiray ayuu tilmaamayaa waana maxalu ijmac waa laysla ogolyahay intaas in zakaatulfitriga ay gudi karto mid kastoo ka mid ah saac in laga bixinayana wuu inoo sheegay waana soo sheegnay saaca maqaayiista casriga ah saacu intee buu noqonayaa horaan uga soo hadalnay asnaaftan saac min acaamin culimada qaarkood waxay leeyihiin cunto oo dhan baa laga wadaa qaarna acaamka waxay leeyihiin waxaa laga wadaa xintada ama baasha la yidhaahdo muxuu ahay qabandida ayay khaas ku tahay leeyihi timirta waa la yaqaanaa shaciirtana waa heediya meelgood aan kasoo hadlaynay zabiibkuna waa kaan soo sheegna waa cinabku markuu eh, intuu dhacaanku ka baxo adkaado wey wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ku sugan aw amase saacan suus oo min aiin aia baan bixin jirin aqidka waxaa la yidhaahdaa caanaha marka inta ay dhanaanaan aada dhanaan u noqdaan ayay karin jireen marka intay khamiiraan dhanaan noqdaan baa la karinaya marka waxaa ka baxaya biyihii baa ka baxaya waxay noqonayaan eh, bukhaar bay noqonayaan baxaya markaasaa waxaa soo hadhaya caanihii oo adag oo sida cajiintoo kale ah markaasaa la googoynaya in yar in yar loo jarjaraya waa la cunayaa isagoo qoyanna waa la cuni jiray markuu ingegana waa la cuni jiray kaasaa waxaa la yidhahdaa aqadka waa caano fadhi w caano la fadhiisiiyey oo biyihii laga saaray oo sida ugaalidoo kale loo gogoosanayo ugaalid sida loo gogoos y loo gogoosanayo marka isagoo ingegeyna waqti iska yaalina waa cuni jireen isagoo qoyanna way googoosan jireen kaasaa aqidka la yidhaahda saas man ayib koley waxaa laga yidhaahdaa goboladan kalbaay bay ka dhahan kalbaay albay bay dhahan manaa caana marka la fadhiisiiyo macnaha waxa qaabkaa loo isticmaalay soomaali kale uma aqaana ayib qaala abu saciid wuxuu yidhi ama ana anugu falaa azaalu ka zuuli maayo ukhrijuhu hadaasi saaci bay u noqonaysa ukhrijuhu saaci inaan bixinayo ka zuuli maayo oo dayn maayo kamaa sidii kuntu aan ahaa ukhrijuhu saaca mid u bixiya fii zamani rasuulilahi sal lay wasalam zamankii nebiga abi daawuud abu daawuud waxaa u sugnaaday inuu abu saciid yidhi laa ukhriju bixin maayo abadan weligay ilaa saacan suus mooye hadalka abu saciidin alkhudri sabab buu lahaa sababtiisii imaamku hadda waa ka soo gaabsaday xaafidku oo wuxuu ahaa abu saciidin alkhudri wuxuu yidhi falam nazl nukhrijuhu xata kaana mucaawiya saacaasaan bixin jirnay bui oo cuntooyinkaa kala duwan suuskaan ka bixin jirnay bui ilaa mucaawiyat bin abi sufyaan uu yimid isagoo xaj ama cumro u yimid markaasuu dadkii kala hadlay mimbarka dadka waxyaaluhu kula hadlay waxaa ka mid ahaa inuu yidhi inii araa buu yidhi inii araa ana muddayni min samraa'i shaami tacdilu saacan min tamrin aniga waxaa ila muuqatuu yidhi laba mud oo qamandida shaam ah qamandida shaam ee samraada la yidhaahdo waa nooc ka mid a ah. qamandidaa laba mudoo ka mid a ah inuu u dhigmo hal saac oo cuntooyinka kale ah hal suus oo cuntooyinka kale ah bimacnaa waxa weeye suuskii ama saacii waa afar mud wey waa afar mud shaam baa marka waxaa ka timid qamandi muxuu ahaaye ta kale ka qiimo badan oo cuntooyinkii kale ka qiimo badan oo laga jecel yahay mucaawiya marka wuxuu yidhi laba mud waa saac nuski saac nuskii oo qamandidan ka timid shaam ah ayay ila tahay inay la mid tahay hal saacoo kaamila oo cuntooyinka kale oo markaa wuxuu leeyahay maadaama laga jecel yahay kana qiimo roon tahay qiimahaasi ha la fiiriyo nusa saac tan ah iyo hal saacoo kuwa kala inay isku mid yihiin oo nusa saac tani ay gudayso sida hal saac oo kuwa kalaba uu u guday sakaatulfirigii saasaa ilaqoma gud saas man laba mud oo samraai shaam ah shaam man xindhadeeda macnaha samrada ah inay u dhiganto hal saac oo timir ah suus timira macnaha ama suusta cuntooyinka kale ah markaasay dadkii arrinkii qaateen maxaa la qaatay ruuxu hadduu bixinayo yani alxinta samraa oo shaam ka timid hadduu bixinayana nusu saac buu bixinaya hadduu timir bixinayo ama cuntooyinka bixinay ama shaciir bixinayana wuxuu bixinayaa hal saacal suso kaamilu bixinaya sidaasay marka dadkii qaateen markuu mucaawiyatan abi sufyaan radi allahu canhu arrintaas soo jeediyey arrintaasi markay dhacday ayaa abuu saciidin alkhudri wuxuu ka mid ahaa raggii arrintaa ka gowsqabsaday markaasaa wuxuu yidhi ama ana falaa azaalu ukrijuhu abadan maa cishtu anigu saacii nebigu nagu ogaa un baan bixini weliga intaan noolahay yani warkan mucaawiya la yimidoo laba mud oo xindhada shaam ka imaanaysaa ha la bixiyo bedelkii saac la bixin maadaama ay ka qiimo roon tahay kuwii kale warkaasi aniga ima gelin buuri anigu tii nebiga aan ku ogaa hal suus in la wada bixiyaa cunto kastan laga bixiyo tiibaan anigu ku taagnahay warka abu saciid marka saasuu ku yii abu saciid wuxuu yihi ama ana falaa azaalu ka zuuli maayo ukhrijuhu saaci inaan bixinayo kamaa kuntu sidaan u ahaa oo kale ukhrijuhu mid bixiya fii zamani rasuli lah sal lay slam wa fii riwaaya laa ukhrijuhu abadan ilaa saacan laa ukhriju bixin maayo abadan weligey ilaa saacan suus mooye bimacnaa ama ha noqoto samraa ashaam xintada halkaa ka timaada ama timir ha noqoto ama shaciir ha noqoto ama aqit ha noqdo noocii doona ha noqdee aniga suus umaan bixin bu sidii waqtigii nabiga baan samayn jirnay salawatu rabbi waslamu aleyh xadiiku marka saas ayb xadiidka marka wuxuu inoo faa'iideynayaa oo laga faa'iideysanaya in noocyadan oo dhan ay sakadu ku gudi kartona waa maxalu ijmac waa laisla ogolya waxay isku khilaafsan yihin masaladan uu mucaawiyana soo jeediyey abu saciidin alkhudrina uu ka biyadiiday oo ah xintada noocaasa ee ka imaatay shaam ee ka qiimo badan cuntooyinkii waagaa ay isticmaali jireen ma nusu sac baa la bixinaya mise sac baa iyadana la bixinaya saddexda imaam maalik iyo shaafici iyo axmed waxay qabaan noocay dooniba ha noqoto ama qaali ha noqoto ama rakiis ha noqotee sac waxaan ahayn ma gudayo wax sac ka yar ma gudayo halkaasay mareen alimaam abu xaniifa isaga wuxuu ku tegey xintada ama muxuu ahaaye qamandida qiimaha lehee halkaa ka imaanaysa ka qiimo badan cuntooyinka kale nisbu saac baa iyada la bixinayaa oo saac in la bixiyo laazim maahe nis baa laga dhigi karaa oo sidaasi mucaawiye uu qabay ahayd macna waxaana xoojiyey ra'yiga isaga ibnu qayim sheekhiisii shekh islaam ibnu taymiya sheekh albaanina wuxuu ku rajaxayaa fi saxiixa adiluna u keenaya laba xadiis buu keenayaayo xadiid saclabat bn abi sucayr nin la yidhahdo oo uu nebigu uri sal lay waslam adduu saacan min burin aw qamxin bayna snayn burka iyo qamxigu waa isku mid waa xantada waa shaciirta waa baashan la yidhahdo muxuu ahay qabandida yacnii waxaad bixisaan suus bur ah ama qamxia ah waa isku mide eh, labadii ruuxba labadii ruux dhexdoodaba hal sac hal suus ka bixiya bimacnaa maxay noqonaysaa marka ruuxiiba nussac buu markaa noqonaya xadiikaas uu soo dhow uu taxsiininaya waxaa kale uu ku xoojiyey axmed iyo daarqudni baa soo saaray xadiid kaleo cabdulahi bni camr bni caas laga warinayo oo nebigu leh sal lay slam muddaani min qamxin aw saacin mima siwaahu min alطacaam laba mud oo qamxi ah oo xintada ah ama cuntooyinka kale hal saac ama cuntooyinka kale hal suusoo kaamil aha laga bixiyo hadday xinda tahayna nusa saca laga bixiyo oo laba mud a ah macno xadiidkana waa ku xoojiyey sidaasuu marka u rajaxaya culimadaasaana qabta waa masale khilaafiya shaki male ixtiyaadku inuu ku jiro in cuntooyinko dhan laga bixiyo sac oo suus laga bixiyo laakiin axaadiistaasi hadday asaxdo waxay kutusaysaa cuntooyinka qaaligaa sida xintadaas iyo wixii la mid a ah, nusa sac in la bixin karayo kuwa kaleetana sac laga bixinayo sidaasu macnaa wax wey ay marayaan ayb taasi waa masaladaas masalada labaadi wax weeye culimada badankood waxay qabaan waxa sakaatulfidriga ku baxaya inay tahay xabad aan shiidnayn badarka intaan la shiidin inay ku bixi karto laakiin haddii la shiidoo daqiiq u noqdo inuusan ku baxaynin bay qabaan qaarkood ama badankood ay qabaan laakiin sida sawaabka waxa weeye cunto bini aadam wixii ahoo dhan sakaatulfidriga waa lagu bixin karaa xataa daqiiqda burka shiidan kulli waa ku bixi karaysa waxaana sidaa baabeeyey alimaam ibnu khusayma fi saxiixihi wuxuu yidhi baabu ikhraaji jamiici alacimati kulliha fi sadaqati lfitr cuntooyinkoo dhan in sakaatulfitriga lagu bixin karay baab u tahay markaasu wuxuu keenay xadiidka cabdullahi bni cabaas xadiiduu ka mid yahay ou nebigu yidhi sal ly slam man addaa saltan qubila min ama sultan sultiga waxaa la yidhaahdaa waa nooc shaciirta ka mida ah oo aan lahayn qolof lahayn oo uun muxuu ahaayey susuubi ah ninkii bixiyo waa laga qaadi waman addaa daqiiqan qubila minhu ruuxii daqiiq bixiya waa wax shiidan raashin shiidan ruuxii bixiyana waa laga aqbali waman addaa sawiiqan qubila minhu sawiiq ruuxii bixiyana waa laga aqbali sawiiqana waxaa la yidhaahdaa waa boorajka booraj yani waa shay iska diyaarsan oo biyo lagu qasto marka oo la cabo marka booraj baa la bixin oo daqiiq baa la bixin oo timir baa la bixin oo aqidkii baan kusoo marnay sooma caanihii fadhiistay baan soo marnay oo la bixin wax kastoo cunto bini aadam noqon kartoo dhan way gudi karta sidaasaa raajixo xoog badan waxayna u kala fadli badan tahay sida loo kala jecel yahay ay u kala qiimo roontahay fadligu waa saas leanna sadaqadu kulamaa ay qiimaheedu badan tahay kulamaa ajirkeedu badan yahay saas way macanaa ayib masalada kaleeto waxa weeye jumhuurulculamaa waxay qabaan maalik iyo shaafici ugu horeeyaan ruuxu isagoo kuwan hadda meesha lagu sheegay heli kara ee xadiisku sheegay intuu iska daayo inuu kuwo kale bixin karo oo masalan isagoo ay taallo muxuu ahaaye timir iyo shaciir iyo zabiib iyo ijagoo yaallaan iyo aqid iyo intuu iskaga tago inuu bixin karo beriis bixin karo oon meesha lagu sheegay oo inuu bixin karo bahashii duurada ahayd oo muxuu ahaaye gelaydii bixin karo bay ku tageen say u badan yihiin oo waxay leeyihiin sheegidda kuwani waa uun cuntaday waagaa isticmaali jireen laakiin waxay cuntooyinka kale kaga fadli badan tahay ma jirta alimaamu axmed baa isaga wuxuu qabaa fii riwaaya in inta uu heli karo kuwan xadiidku sheegay uusan kuwo kale uga wareegi karin markuu kuwo kale bixin karo waa markii kuwan uu waayo meesha ku qoran axaadiistu sheegtay laakiin waa ra'yi laga xoog badan yaho ra'yigaa hore xoog badan oo muxuu ay rajaxayaan ibnu taymiya iyo ibnuqayim keyrkood oona sida sawaabka ah waxa loo sheegay kuwan sida abu saciid alqudri laftiisa uu leeyahay cuntadannadii bay ahaayeen maagaa aan isticmaali jirin laakiin ruuxii cuntooyin kaleeto oo quutulkhaalibka wadanka markaa laga isticmaalo abixiyaay waa gudaysa laazimna ma aha inuu ku taqayudo kuwan xadiisku sheegay saasaa xoog badan man ayb masalada kaleeto iyadana muhimka inaan tilmaanno waxay qabaan jamaahiiru lcilmi salafan wa khalafan waxay u badan yihiin in sakaatulfitriga cunto waxaan ahayn ayna ku baxayninoo qiimo anlagu bixin karin yani lacag ta la qiimeeyo inaan lacag lagu bixin karin bay jumhuurtoodiiyo badankood qabaan abu xaniifa iyo asxaabtiisa waxay ku tageen qaar ka mid a ah in sakaatulfitrigu ay lacag ku bixi karto oo inta la qiimeeyo raashinkii intuu markaa joogo saacu in lagu bixin karayo waana ra'yi bacdu ahlicilmi ay rajaxaan laakiin waa ra'yi laga xoog badan yahay lianna wakhtigaa nebigaba sal lay aslam uu cuntada jidaynayo lacagtu way taallay mana jidayni nebigu salawatu rabbi waslamu caleyh waa masalo labaadee haddii lacag laga dhigo lacagta shaciiradan muuqanaysa ee dadkiiyo sakaatulfadrigii kala qaadanaya iyo baqaarada hortooda iyo isu imaadka iyo shaciiradaasaa baaba'aysa oo wixii wax iska qarsoon buu noqonaya hoosta la isaga dhiibo waa mid saddexaade hadday lacag noqoto dadka akhniyada laftoodaabaa meesha saf soo geliya oo guran doona soo ma dadka xoolaha haysta haddii la yidhahdo sakaatulfidri baa la qaybinaya oo lacag ah soo qaadan maayaan laakiin haddaad tidhahdo war laba kiiliya barhbariisa hoo miskiin unbaa qaadanay soma xikam fara badanoo sharciya marka ku jira uhuratan iyadoo ah xaal ay tahay uhuratan mid daahirnimo ayadoo ah lisaaimi midkii soomanaa min allaqwi laga daahirinayo tuhratan ayadoo daahirin ah lisaaimi ka sooman la daahiriyo ama lisaaimi u sugnaatay min allaqwi laga daahirinayo maxaa laga daahirinayaa min allaqwi laqwiga waxaa la yidhaahdaa alkalaam alladii laa yuctadu bihi waa hadalka aan la tirsanin oo qiimaana saaqidkaa la yidhahda hadalkan qiimaha lahayn cantarabaqashka oo ama afxumada ah ama muxuu ahaayey eh, aan qiimaha lahayne iska uun hadayaanka iska hadalka ah kaasaa waxaa la yidhaahdaa muxuu ahaayey eh, lawiga la ydhahda lawiga waa hadalaan qiimo lahayn marka ruuxa sooman wixii hadaleen qiimo lahayne intuu soomanaa uu ku hadlay oo khalad ahaa waxaad daahirinaysa sakaatulfiriga waraai wa min arafasina way ka daahiri waa laga daahirinaya min arafasi rafaska saddex macnaba waa la yidhaahdaa alfuxshu fi lqowl hadalxumada waa la dhahaa waxaa kaloo la yidhahdaa muqadimaat aljimac galmada waxa ka horeeya maxaa ka horeeya yani waxa weyaan hordhaca ka horeeya taasaabashada iyo sheekada iyo warki hasaawaha waxaasaa la yidhahdaa iyadana waa la yidhahdaa muxuu ahaaye rafad rafadka galmada lafteedana waa la yidhahda uxila lakum leylata siyaami rafasu ilaa nisaa'ikum marka intaba way gelaysa haddii ramadaankii aad reerkaagii si khalada ah u isticmaashay oon markaas aan bannaanayn oo dee aad adoo sooman aad isticmaashay ama muxuu ahaayey aad yani aad samaysay khaladaad kaleeto oo reerkaagii ku saabsan bimacnaa rafadka taasaa laga wadaa mana ayadana waa lagu dhaafay fushul qowlna way noqon kartaa hadalxumada wa tucmatan ayadoo abaa nebigu farad yeelay sal lay slam tucmatan xaal ay tahay yani risqi iyo cunto siin lilmasaakiini masaakiinta iyadoo cunto u ah risqi iyo cuntona waxay u tahay masaakiinta faman addaaha ruuxii guta zakaatulfitriga qabla salaati salaada ka hor salaada ciidda ka hor fahiya iyadu zakaatun waa zako maqbuulatun oo la aqbalay waman ruuxii addaahaa guta bacda salaati salaada gadaasheedana fahiya iyadu sadaqatun waa sadaqo oo min asadaqaati sadaqooyinka un ka mid a ma aha markaas man xadiikan rawa waxaa wariyey abu daawuuda baa wariyey wabnu maajata ibnu maaja kadalika xaakim iyo bayhaqi iyo daaraqutni baa soo saaray wasaxaxahu waxaana saxiixiyey alxaakimu xaakim baa saxiixiyey calaa shari bukhaari buu ku saxiixiyey dahabina wuu ku waafaqay sabaabkuse waxa weeye xadiidku leysa calaa shari bukhaari laakiin si kaluu saxiixu yahay alimaam nawowi wuxuu leeyahay sanadkiisu waa xasan abu muxamed ilmaqdes isaguna wuxuu yihi isnaadu xasan sheekh albaanina wuu taxsiininaya xadiiku waa xasan saas man ayb xadiiku waa sugan xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey xikmadda loo jideeyey zakaatulfitriga laba arrimood buuna inoo sheegay ruuxii soomanaa khaladaadkii ka dhacay ee soonkiisa galay sakaatulfitriga ayaa saxaysa oo daahirinaysa oo lagu dhaafaya waa mid xikmadda labaad ee ku jirtana waxa weeye masaakiinta iyo dadka baahan in maalinkaasi cunto la siiyo oo riski ay u noqoto oo baahida laga saaro si ay farax uga qayb qaataan muslimiinta labadaa xikmadoodba waa ku jiraan labadaa xikmadoodba way ku jiraan waxaa kaloon ka qaadanay jimladaa hore oo deliishanaya culimada qabta zakaatulfitriga masaakiinta keliya iskaleh waana ra'yi ay qabaan bacdu ahlicilmi waxaana rajaxaya shekh islaam ibnu teymiya caleyh raxmatullah iyo keyrkood shekh ibnu cuthaymiin waxay rajaxayaan zakaatulfitriga kama dhaxayso dadka sekada la siin jiray oo dhane waxaa khaas u leh masaakiinta oo keliya xaggee laga qaadanaya tucmatun lilmasaakiin buu nabig sal lay slm waa risiq iyo quud loogu talagalay masaakiinta jumhuurtu waxay qabaan iyo culimmada badankood sakaatulfitriga cidda iska lehee la siinayo waa ciddii zakada xoolaha ka go-da la siin lahaa wey waanu tegi doona inama sadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiin sideeddii sinfi ee suuratu tawba lagu sheegay sideeddaas sinfi baa sakaatulfitrigana iskale bay qabaan waa jumhuurta badankood say qabaan ra'yigan shekhu islaam ibnu taymiya caleh raxmatullah iyo keyrkii ay dooranayaanna wuxuu leeyahy war ma ahee siddeeddaas sinfi ma wada lehee wixii masaakiin iyo fuqara unbaa iska leh maxaa yeelay inama asadaqaatu cumuumka aayadda waxaa khasisaya xadiidkanoo tucmatun lilmasaakiin baa khasisayo sakaatulfidriga meel khaasaa la saaray sidaasaana sawaabo xoog badan sideedda sinfi laga dhexaysiin maaye masaakiintii foqorada keliya iskale aahirka xadiiskaas ka muuqata waxaa kaloo xadiidku inoo faa'ideeyey sakaatulfitriga xilliga la bixinayo inay tahay intaan salaada ciidda la tukanin haddii salaada ciidda ay kadib martana sadaqo uun sadaqaadkii wakhtiyada kale la baxsan jiray ee uu iska tadawuca unbay noqonaysaa zakaatulfirigii waajibka ahaa ma aha w lanna wakti bay leedahay ayb waxaa qariib ah isagoo xadiidka ay ku caddahay sakaatulfirigu hadday waktigeedii kadib dhacdo salaada ay kadib dhacdo inayna zakaatulfiri ahayn ayaa haddana bacdu ahlilcilmi waxay leeyihiin oo asxaabu lmadaahib ka mid a ah, hadday waktigeeda kadib dhacday waa uun karaahiye mooye laakiin way gudaysaabay qabaan waa khilaafu aahir xadii xadiidka daahirkiisa baa ra'yigaasi khilaafsan yahay wasawaabu waxa weye madhabka ay ama ra'yiga bacdu ahlicilmi ay rajaxayaan sida ibn xasmi iyo keyrkii marba hadday wakhtigaa kadib dhacdo khalaas waa un sadaqa aada baxsanayso laakiin sakaatulfidri wakhtigeedu waa ku dhaaftay waxay soo istinoonayaan ama ay sheegayaan culimmada qaarkood sida sheekh ibnu cuthaymiin oo kaleeto waxay leeyihiin kutubtan madaahibtana waa ku qoran tahay qaar badan oo ka mid ruuxu hadduu macduur yahay oo isagoo cudurdaar leh wakhtigii dhaafo wakhti alla wakhtigii cudurdaarkaasi uu ka zuulo ayuu bixinayaa zakaatulfitrina way u tahay miaal maalan ruuxii maba ogaaninba inay maanta ciid tahay ama wuuba seexdayba xilli la tukaday ayuu soo kacay ama ka war helay inay ciid tahay kaasoo kaleeto xilligaasuu bixinayaa zakaatulfitrigiisiina way noqon maalan xilligii isaga ahaa ee waajibka ahayd buu wuxuu waayay ciduu siiyaba meeshaba masaakiin ma leh inta uu ka gudahayo oo uu ka helayo cid qaadata asagana waa macduur lanna laa yukalifu allahu nafsan ilaa wuscaha waay marka asxaabuulmacaadiirka dadka cudurdaar kale ee cudurdaar dartii wakhtiga uga dib dhacay ayagu waxa weeyaan yani waxa weya shareecadu dhihi mayso maadaama wakhtigii idinku dhaafay cudurdaar muxuu ahay wixii waa idin dhaafay maxaa yeelay cibaadaadka o dhan salaada iyo soonka iyo asxaabu yani waxawy acdaarka wakhtiga cudurdaarkaasi uu ka baxo oo cudurdaarka ay ka baxaan inay la imaankaan baa shareecada muqarar ku ah ruuxii salaad ka seexda ama halmaama markuu xusuusto ama soo toosa tukadaa ley suuxii muxuu ahay mxuu ahay cibaadadii gudan kari waa xilliguu awoodi karaya hala yimaada layidhi wahaakada halkaasay marka taasina ku fadhiisinayaan culimadu macna baabu sadaqati taawuci sadaqadii oo aan waajibka ahayn buu baabuu yahay tatawuca waxaa la yidhahdaa asluhu ficlu aaca la yidhahda daacada samaynteeda ayaa la yidhahdaa tadawuc sharcanna waxaa la yidhahdaa daaco kasta oon waajib ahayn tadawuc baa la dhaha hadday sadaqa tahay hadday salaad tahay hadday xaj tahay hadday cumro tahay wax kastoon waajib ahayn tadawuc baa la dhihi karaa ayb can abi hurayrata can nabi sal lay waslam qaala wuxuu yihi nebigu wuxuu ihi sabcatun toddobo halka marka wuxuu kaga hadlayaa wixii aan waajib ahayn waajibku hore waa soo hadlay sakadii xoolaha ka go aysayna waajibkaydna wuu soo sheegay sakaatul badankii oo fitriga ahaydna wuu ka soo hadlay labadaasaa waajiba ah. maxaa raacsan waxaa raacsan marka in laga hadlo sadaqaadka aan waajibka ahayn maxaa yeelay sadaqaadka iyo tadawucaadku sidoodaba waxay dhammaystiraanoo kamilaan waajibaadka iyo faraa'idda haddii khalal uu galo waajibkii iyo faraa'idkaad la timid salaadii sadaqadii sakadii wixii aad la timid hadduu khalal galo khalalkaa waxaa kabaya sadaqadii baa kabaysa saas daraaddeed maalinta qiyaamada addoonku markuu tago salaadiisii la fiiriyo oo laga xisaabiyo waa waxa ugu horreeye haddii khalal salaadii uu galo wax ka dhimanaadaan rabbi wuxuu leeyahy bal fiiriya hal lahu min tatawuc bal fiiriya wax sunno ama la yimid haddii diiwaankiisa laga helo waxaa laleeyahay ugu dhammaystira wadalika min fadli rabbina tabaaraka watacala waxaa musiiba marka haddiiba laga waayaba sunnana laga waayo waajibkiina khalal kaa galo soo dhib ma saas wey macna marka taasaa loogu talagalay waxaa kaloo loogu talagalay taqriiban oo xikamka ka mid a cibaadaadka tatawucii inay ximaayeeyaan oo ilaaliyaan midda waajibka ee faradka ah laakiin nin waajib keliya tukada hadduu waxoogaa cags iyo dibdhac ku yimaado maxaa dhacaya ila reseef ma lahayn mogta markaaba waajibku ka dhaqaaqaya sooma marka sunankani waxay xifdinayaan oo ilaalinayaan waajibkiibay xifdinayaan khalalka galana way kabayaan sidaas daraaddeed bay tahay ruuxu inuu ku dadaalo sunanka oo uu badsado waana majaalka ay mu'miniintu ku kala tegi doonaan maalinta qiyaamadu darajaadka jannada meesha laysku dhaafi doono tanaafusku waa taas saas man can abi hurerata radi allahu canhu can nebi sal ly slam qaala nebigu wuxuu yidhi sabcatun toddoba ruux yudiluhum allahu ilaahay baa hadhaynaya oo hoosaynaya fii dillihi hooskiisa yowma maalin laa dilla hoos uusan jirin ilaa dilluhu hooskiisa mooye ilaa dilluhudaas oma fii dillihidaas riwaayaa jirta saciid mansuur uu soo saaray biisnaadin xasan oo odhanaysa fii illi carshihi fii dilli carshihi waxayna fasiraysaa hooskaa waxaa laga wadaa carshiga rabbi tabaaraka wa tacaala hooskiisa waxaana alla loogu tiiriyey sharafkiisa iyo qiimihiisa lanna shayga makhluuqa ah haddii rabbi loo idaafeeyo tabaaraka wa tacaala sharaf buu ka kororsadaa man ah, naaqatallaahi soo laba dheh iyo baytallaahi iyo muxuu ahay baytullahi yani ilahay kulli addoommadooda ilahay baa iska leh laakiin waxaa loogu idaafaynayaa lisharafihi wa cidami amrihi saas man marka fii ilihi waxaa laga wadaa fii ili carshihi waxaana fasiraysa riwaayada saciid ibnu suur bisanaadin xasan ku timi toddobadaa ruuxa marka ilaahay harkiisa la hadhinaya maalinta qiyaamada fadakara wuxuu sheegay alxadiia xadiikiibuu sheegay wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan xadiidkiibuu sheegay haddaad maqasho bimacnaa wuu iska soo gaabsanhayaayo maqsuudku rabaa inuu ka raaco wixii baabkan hadda ku saabsan buu rabaa jumladeeda inuu kusiiyo inta kalena ka gaabsado wa fiihi xadiidka dhexdiisa waxaa ku yimid warajulu nin oo tasadaqa sadaqaystay bisadaqatin sadaqa sadaqaystay oo fa akhfaahaa qariyey sadaqadii xataa laa taclama ilaa ayna ka ogaanin shimaaluhu gacantiisa bidixdii ihi maa shayga tunfiqu ay bixinayso yemiinuhu gacantiisa midigtii ay bixinayso muttafaqun caleyhi buhari muslim baa weriy ayib toddobada waad garanaysaano alimaam alcaadil wey imaam iyo nin madaxa oo raciyadiisa iyo dadka u talinaya cadaalad u sameeyey ka labaadna waa shaabun nasha'a bicibaadati illah nin dhallinyaro ah oo ku koray ku barbaaray ilaahay cibaadadiisa oo dhalinyarayn aan marin dhalinyarayn dadku waxay u badan yihin xilliga waxoogaa caqliguna uusan bislayn dhalinyaranimaduna ay jirto sabwa wax la ydhahda ku dhaca sabwa ah, waa iska dhalinyarayn oo waxoogaa inaad waqtiga iska lumiso meelaha taagtaagnaato shanamooyinka iska fiirfiirsato banooniga erido oo muxuu ahaay mar dambood waxoogaa yaro weynaatay soo noqoto waana sida loo badany saas daraaddeed baa xadiis waxaa ku yimid alla wuxuu la yaabaa tabaaraka wa tacaala nin dhallinyaro ah oo haddana dhallinyarayn aan lahayn dad yar baa laga helaa sooma marka shaabun nashaa fi cibaadat maxaa shaab loo yidhi lianna marka shabaabku iyo dhallinyarada yahay caqli ku filanna ma laha shahwadiisuna way xoog badan tahay inuu marka fitnobay u badan tahay xilligaasoo kale marka cibaadada ilah haduu isku celiyo waa toddobadu gelaya marka macna ka saddexaadi waxa weeye rajul oo qalbuhu mucallaqun fi lmasaajid nin qalbigiisu masaajidda ku xidhan yahay oo masaajidka hadduu ka maqan yahayna qalbigiisu masaajidka uu doonayo hadduu ku jirana man nasan oo raaxaysanaya hadduu ka maqan yahay usoo hiloobaya kaas wey macnaha qolada kale waa laba ruux oo ilaahay dartii isu jeclaaday jacayl ilaahay ku kulmay jacayl ilaahayna ku kala tegay ka kalena waxa wey waa nin ay haweeney u yeedhatay oy zine iyo xumaan ugu yeedhay iyo fuxshi haweenaydaasoo weliba magacna leh quruxna leh oo markaas yidhi innii akhaafu allah ilaahay baan ka baqayaa mar raba kuu xishigay waxaad igu yeedhaysa ka kalena waxa weye waa nin ilaahay tabaaraka watacaala xusay isagoo keligii ruux keligii isagoo keligii alla xusay oo xusuustay oo ilmeeyey oo indhihiisu ilmo ka daateen cabsi ilaahay darti isagoon cid kale la joogin ka toddobaadna waa ka marka ayib kan lixaad weeye wa rajulun tasadaq bisadaq ruux sadaqaystay sadaqo oo sadaqadii qariyey ilaa midigtiisu bidixdiisu aynan ka ogaanin midigtu waxay bixinayso waa haaya wey man haaya yacni qarintiibuu ku xeel dheeraaday ilaa uu gacmihiisa ka kala qariyey kama qarin karti jirkaaga jidhkaaga maad wax ka qarin karti leanna jidhka hal qalbi baa wada maamula ma cilmiguna xagee buu ka yimaadaa iyo xusuusta iyo soo qalbiga kama yimaado wixii qalbiga ka yimaado xubnuhu way wada ogyihiin kama qarin karti soo sooma marka midigtu waxay bixinayso bidixda kama qarsoomi karee waxaa laga wadaa haayo iyo aad buu ugu xeel dheeraaday ilaa uu gaadhayba inuu jidhkiisa qaar ka mida ah kaba qariyaba sadaqadaas ruuxa la baxayna waa ka mid macnaha oo waxay kutusaysaa bimacnaa ikhlaas ikhlaas iyo ilaahay dartii bay kutusaysaa macnaha riwaayo waxaa jirta fii saxiixi muslim ku timid oo khalad ah oo ruwaadda qaarkood bay ku dabagadoontayoo xataa laa taclama yamiinuhu maa tunfiqu shimaaluhu ilaa ayna ka ogaanin midigtiisu bidixdu waxay bixinayso ma midig baa wax bixisa mise bidix baa waxbisa ya midig baa wax bixisa saas daraaddeed lafdadaasi waa lafda maqluuba waa lafdo dabagadoontay ruwaadda qaarkood bay ku dabagadoontay sida saxdiina waa sida hore wacan curbata bni caamirin radi allahu canhu qaala halkaa marka wuxuu inoo sheegaya in sadaqada la qariyo oo ruuxu sadaqada si qarsoodiya inuu u qariyo iyo abaalka uu ku heli karayo in tubdu sadaqaati fa fanicimmaa hiya wa in tukfuuha wa tu'tuuha alfuqara'a fahuwa khayru lakum haddaad muujisaanna wanaag haddaad intaad qarisaan sida aad fuqarada ku siisaanna saasaa idin khayr badan buu rabbi tabarak wa tacala oo sadaqada qarsoon cadhada rabbibay tabaaraka wa tacaala damisaa cadaabkana addoonka way ka badbaadisaa alla waa jeclaya tabarak wa tacala inaad aada u qariso ayb wacan cuqbat bni caamirin radi allahu canhu qaala wuxu uhi samictu waxaan maqlay rasuul alahi sal lay wasalam yaquulu isagoo leh kullu mri'in ruux kasta fii dilli sadaqatihi sadaqadiisa hooskeeduu ku sugan yahay xataa yufsala ilaa la kala saaro bayna annaasi dadka dhexdooda ilaa la kala xukumo maalinta qiyaamada rawa waxaa wariyey ibnu xibbaana ibnu xibaan baa wariyey walxaakimu iyo xaakim kadalika xadiidka waxaa soo saaray axmed baqawi fi sunna ibnu khusayma fii saxiixihi lafdiguna waxa weeye xata yuqdaa bayna annaas aw qaala xata yuxkama bayna annaas ilaa dadka la kala xukumo la kala saaro ruux walba sadaqadii uu la baxay hooskeeda ayuu harsanayaa ayib wuxuu leeyahay yaziid nin la yidhaahdo oo xadiiska ruwaadda warinaysa ka mid ah abulkhayr xadiidkan markuu noo sheegay kadib kaana laa yuiuhu yowmun laa yukhti'uhu yowmun laa yatasadaqu fiihi bishayin walow kackatan aw basla xadiidkaa markuu maqlay kadib wuxuu ahaan jiray maalin kasta markay maraan markuu maro ma gafi jirin inuu wax sadaqaysto xataa hadduu wax kale waayo basal buu guriga intuu ka soo qaaduu bixin jiray xataa hadduu wax kale bixiyo waay jeex basala ah intuu soo qaado miskiin u baahanoo meelaha taagan buu siin jiray saas man ilaa maalin maalmaha ka mid ah uu muxua isagoo faraqa basal ku wada ayaa waxaa arkay ninkan yiid baa arkay yiid ibn abi xabiib markaasu wuxuu yihi yaa abalkhayr maxay tahay baashan marada kaa urunaysad faraqa ku wadato markaasaa wuxuu yidhi yaziidow xaafadaydii baan wax kale ka waayey buui intaasaan ka helay buui marka inaan sadaqaystaan rabaa bu saas man yani sunna laazimu isaga dhigay si maalinta qiyaamada hoos ku harsanayo mid weyn uu noqdo oo ugu baxsado macna sidaas w ayb xadiidka dambe intiisa dambe xaakim ba saxiiye calaa shari muslim xadiika yani waa xadii sugan xadiidkan yani kulu mri'in fii dili sadaqati xaakim baa saxiiye calaa shari muslim dahabina waa ku waafaqay waxaa kaloo saxiixiyey ibnu khusayme ibni xibaan mundiri alimaam suyuuطi haysamina wuxuu le rijaaluhu iqaat xadiidku marka waa sugan yahay manaa waxay marka tilmaamaysaa maalinta qiyaamada oo banka qiyaamada la tuban yahay qoraxdana laysku soo dhoweyn doono qarka laysu keeni doono dadkana dhididkoodii uu liqi doono in badanoo ka mid ruux walbana intii dembigiisahay uu dhididkii hoos ka soo baxay u qaban doono maalinkaa waxa ku anfici doono hoos kuu noqon doono adiga qoraxda kala teedi doona waa sadaqadaad la baxday wey ama isku yaray ama badta marka an abi saciidin khudri radi alahu canhu can nabiy sal lay sl nbigu wuxuu ka warin qaala nabigu inuu yidhi ayumaa muslimin ruux kastoo muslim oo kasaa marasheeya ama huwiya musliman muslim tawban maro calaa curyin qaawanaan korkeedna ku marasheeya ama ku siiya kasaahu allaahu ilaahay baa marashaynaya ama u xidhaya min khudri اljannati jannada dharkeeda cagaarka ah, ah min ahiyaabi alkhudri fi ljanna dharka cagaarkae jannada buu ilaahay u xidhayaa wa ayumaa muslimin muslim kastoo acama quudiya musliman muslim quudiya calaa juucin gaajo korkeed ku quudi ama muslimkaasoo calaa juucin gaajo korkeeda ku sugan acamahu allaahu ilaahay baa quudinaya min himaari iljannati jannada midhaheedu ilaahay ka quudinaya wa ayumaa muslimin muslim kasta oo saqaa waraabiya musliman muslim waraabiya calaa damaa'in oon korkii ku waraabiya ama calaa damaa'in xaaluu ku sugan yahay oon korkii ku waraabiya saqaahu allaahu ilaahay baa waraabinaya min alraxiiqi buu ka waraabinaya almakhtuumi ee la afxidhay raxiiqa waxa wey waa cabitaanka khaaliska ah ee wax barxaya uusan jirin raxiiqa kaasaa la dhaha alraxiiq alsharaabu waa eh, alxulwu alkhaalisu min ayi shaw baa la yidhahda wa khaldin cabitaan kasta oo saafi ah oon waxba ku barxanayn waxa la yidhahda raxiiq almakhtuumna waxaa la yidhaahdaa waa midka la ilaaliyey oo laga ilaaliyey wasakh iyo waxalleyo dhan waa xidhan yahay ah, makhtuumka kaasa ladha marka jannada raxiiqulmakhtuumkeedaa laga waraabinaya rawaxa wariyey xadiidka abu daawuud abu daawuud baa wariyey wa fii isnaadihi sanadkiisa dhexdiisana waxaa ku sugan bu xaafidku liinun damac jileec baa ku jira sanadkiisa jileec baa ku jira bayhaqi baa soo saaray kadalika min ariiqi abi daawuud buu ku wariyey jileeca xadiidka ku jira iyo dacfiga ku jiraana waa nin la yidhaahdo abu khaalid adaalani abu khaalid addalani nin la yidhaahdo oo xaafidka uu ku sheegay fi taqriib inuu yahay saduuqun yukhطiu kaiira wayudallis sidiisa kale waa iska runlow laakiin waa nin aada u gafa tadliiskana yaqaana iyo wax qarinta sanadka dhexdiisa waa laisku qariya ama shuyuu ama tadliiska caanka manaha musalaxa ah caanka ku ah saas daraaddeed bu xadiidka waxaa daciifiyey sheekh اlalbani raxmat ullahi fi lirwa waxaan dhihi lahaa fii daciifi abi daawuud asalka ah buu ku daciifiy shaahid buu leeyahay xadiidku cinda axmed laakiin cinda axmed watirmidi laakiin mid wax u taraya maaha caiyat lcawfi baa ku jira oo daciif haddana mudallis tadliisu taswiya waxba tari maayo marka saas daraaddeed baa xadiidku uu daciif yahay alimaamu tirmidina wuxuu xoojinayaa inuu yahay mawquuf oo rafcintiisu ayna sax ahayn saas man xadiidku marka waa daciif isagoo daciifa ah haddana alimaam nawi wuxuu leeyahay sanadkiisu waa jayid siyuuti wuu taxsiininayaa wsawaabu xadiidka sanadkiisu inuu daciif yahay sida xaafidkuba u muujiyo sanadkiisa liin baa ku jira uu yidhi dacfigaasninkaasaana lagu haystaa xadiidka laakiin macnihiisa adilo kala kutusaysa muslim kasta oo xadiidka waxyaala laga faa'iidaysanaya waxa weeye sadaqadaadu meel baahi a markay dhacdo bay ajirkeedu badan yahay cuntada aada bixinayso markay waafaqdo gaajo jirta dharka aada bixinayso markuu waafaqo qaawanaan jirta iyo dhar la-aan jirta cabitaanka aad bixinayso markuu waafaqo oon dadka haysta oo meeshii baahida ay ku dhacdo markaasaa ajirkeedu badan yahy saasuu xadiidku faa'idaynaya mid walbana abaalgudkaasi inay leedahay lakin xadiisku waa daciif wacan xakiim ibni xisaamin radi allahu canhu can inabiy sal lay sl nabiga wuxuu ka warinaya qaala nabigu inuu yidhi alyadu gacanta alculyaa ee igu sarraysaay ayaa khayrun ka khayr badan min alyadi gacantii assufla ee ugu hooseysay wabda ku bilow biman cidda tacuulu aada nafaqaynayso cidda aada biilayso siinta ku bilow wa khayru sadaqati sadaqata ugu khayr badanna maad shaygii weeye kaana ahaaday can dahri khinan kaaftoomid ama deeqtoomid dhabarkeed wixii ahaaday kaaftoomid ama deeqtoomid dhabarkeed xaggeeda wixii ka ahaaday ayaa sadaqa ugu fadli badan waman yastacfif ruuxii isdhowra oo dhowrsooni dalba yucifuhu allaahu ilaahay baa dhowraya waman yastaqni ruuxii deeqtoomid dalba deeqtoomid inuu deeqtoomo oo macnaha waxa weeyaan uu mxuu ahaayey uu qani noqdo qalbigiisu uu mxuu ahaayey khalqiga ka maarmo yuqnihi illaahu ilaahay baa deeqaya tabaaraka watacaala oo khalqiga baahidiisa ka deeqay muttafaqun caleyhi buhari muslim baa soo saaray walafdu lafdiguna lilbukhaari buu usugnaa xadiidku waxa weye alyad alculyaa khayrun min alyadi asufla waxaa laga wadaa sida saxiixaynka ku yimid alyad alculyaa hiya almunfiqa waasufla hiya asaa'ila gacanta sare waa midda wax bixinaysa gacanta hoosana waa midda weydiisanaysay qaadanaysa labadaa gacmood kee khayr badan gacanta bixinaysaa khayr badan iyadaa sarraysa meeshaasi waxaa laynoo faa'idaynaya marka siiye noqo ee weydiistaha noqonin soo ma waxaad noqotaa siiye laakiin weydiisteha noqonin yaa lagaa khayr badanin haddii lagu bilo uun gacanta wax lagugu rido uun yacni waxa wey ka gacanta kuugu rida ayaa kaa fiican kaa khayr badan min hadihi naaxiya marka la fiiriyo waxaa marka laynagu tarbiyeynayaa adiga ha noqonin gacanta hoosayse waxaad noqotaa gacanta sarraysa saas noqon laleeya macna wabda biman tacuul xadiidkaa saxiixeynkaan ka sheegnay wuxuu caddaynaya alyad alculya waxaa laga wado iyo yad sufla sida laga waana sidaas way macna ayib haddaad dabagedido sida wadaadada qaarkood samayn jireen yani waxa weyaan markii wax la siinahay si waxoogaa xadiidkan ay uga baxsadaan bay ruuxa gacanta markuu usoo taagay dhihi jireen qabo anaa kaa qaadanhaya sidaa markuu u qabto intuu gacanta ka saromariyo korkiisa ka qaadanaya markaas wuxuu leeyahay alyad alculyaa gacantaydaa sarraysa taas waa xeeladays laakiin xadiidka inagaga kaafiyey caddaynteedo alyad alculyaa hiya almucqiya walyad asufla hiya asaa'ila marba haddaad tahay kii wax weydiisanaya ama aduu gacmaha gedgedi ama korge ama hoosgeey haddaa wad qaadanaysa waxaa tahay waa laga khayr baday saasman macnaha labaad ee xadiisku ina baraya waxa weeye wabda biman tacuul waxa aad bixinayso dadka waajibka ay kugu tahay inaad biisho ee xaqa kugu leh ku bilow kuwaa wixii ka soo hadha sadaqeen laakiin kuwii waajibka ay kugu ahaydoo oo caruurtaadii iyo ehelkaagii iyo dumarkaagii iyo qaraabadaadii sadaqadood waajibka ay kugu ahayd diilkoodu ayagoo ay baahan yihiin ha sadaqayni wey ayaga ku horumariyo ayaga ku bilowbaa leenleh macna sadaqana waxaa ugu khayr badan maa kaana can dahri khinan waxa weeye markaad adiga kaaftoonto oo xaajadaadii asaasiga ahayd aada daboosho wixii intaa ka soo hadhay inaad bixiso ayaa sadaqa ugu fadli badan maxaa la diidayaa adoo baahan xaajaadkaagii asaasiga ahaana ay baahan yihiin haddana isla markaa berri aan sabri doonin berri aan sabri doonin oo ama dayn qaadan doona ama dadka wax weydiisan doono shaxaad tegi doona oo yacni wax weeyaan ha bixinin saas man haddaad sabri doonto iimaankii abubakr sidiiq iyo wax ku dhadhow leedaha xoogaa adkaysi aada leedahay kulli wada bixi waajibaadkii xilkii ku saarnaana usoo xamaal laakiin haddaadan berri sabri doonin khayru sadaqati maa kaana can dahri hinan weeye xaajaadkaaga asaasigaa dabool wixii kasoo soo hadha bixi markaasay sadaqadu khayr badanta man maa kaana can dahri hinan saasaa laga wada oo diiqtoomid adiga xaajaadkaaga asaasigaa aada dabooshay kadibna waxaa layna baray waman yastacfif yucifhu llah ruuxii dhowrsooni dalba oo su-aasha iyo baryada iyo shaxaadka inuu ka kaaftoomo ruuxii dalbaayey ilaahay baa dhowro oo ka dhowra arrimahaas ruuxii haninimo dalba inuu kaaftoomo u saciya ku dadaala dadka inuu ka maarmo ilaahay baa ugu deeqo rabbi baa tabaaraka wa tacaala deeqa oo khalqiga ka deeqa wuxuu ku deeqayaa risqi xalaala inuu siiyo wuxuu ku deeqayaa inuu siiyo hina nafsi yacni qanacsanaan iyo su-aasha bini aadamka uu iska ilaaliyo buu rabbi tabaaraka wa tacaala ugu kaalmaynaya ayb intaaso dhan nusuustu waxayna baraysaa bimacnaa ruuxa waa looga fiican yahay waxweydiisiga sideennaba shareecadeennu waxa weyaan waa shareeco dadka baraysa isku tasho rabbina kaasho iskuna tasho soma yacni waxa weeyaan awooddaada isticmaal kartidaada isticmaal wax la soo bax xamaalo waa u tegi doonaa laakiin su-aasha khalqiga ka kaaftoon laanna su-aasha khalqiga waa u tegi doonaa waa dacfi waa khawar waa dadnimo xumo muxuu ahay waa dullinimo intaba waxaan dhibahayn kuu geysan mayso baahida iyo su-aasha rabbi la weydiistaay waa sharaf khalqiga baahida aada u baahatay iyo su-aashooduna waa dulinimo ah, soomaali ma dhihi jirin bugto badan iyo baryo badanba waa laisku nacaa soo maaha ah, dadka ninkaad ugu jeceshay hadduu dhowr kor kugu soo noqdo ku yidhahdo warni waxbaa ah, iskaiga waxbaa iskaiga dhowr goor hadduu kugu soo noqdo maalinta waxoogaa qalbiga aduu ka arkay bini aadan waay bini aadam yani lexjeclada iyo bukhliga lafaha inagaga jira soma qul low antum tamlikuuna khaza'ina raxmati rabbi idan la amsaktum khashyata alinfaaq wa kana alinsaanu qatuuran baa layihi tabaraka watacala khasnadaha dhulka iyo samada haddii laydiin dhiibi lahaa waad ku bakhayli lahaydeen hala macaalayna la yaqaanaa allihina abuurtay aad buu inoo yaqaan insaankuna sidiisaba waa qatuur atuur wey waa mid la jeclo badan waxba ka bixin marka bini aadamku maadaama uu xoolaha jecel yahay haddaad wixii agtiisa yaalyaale uu ku arko adoo yaro firfiirinayo ka agwarwareegahay wuu ku nici laakiin haddaad banaanka ka marto intaad iska saliisaysto iska subkato waxoogaa baryo iska nadiifa iska qaadato warseel la yahayda aad ku kaafsanto bas wey xataa haddaad waxba haysanin warninkaas waa nin muxuu ahay rasuulkaan weydiistay fa actaanii markaasuu isiiye markaasaan haddana weydiistay markaasuu isiiye markaasaan mar saddexaad weydiistay haddana waa isii waa xakiim ibnu xisaam wa markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay slam ina hadihi almaal xulwatun khadira xakiimow xoolahani wayna cagaaran yihiin oo ishu way jeceshay waa adduunyada waana macaan yihiinoo dhadhankooduna waa macaanoo naftu waa jeceshay waa adduunyada faman akhadahu biqiibi nafsin buurika lahu fiih ruuxii naf wanaagsan ku qaatoo dariiq wanaagsan iyo karaamo ku qaataay waa loo barakayn waman akhadahu biishraafi nafsin lam yubaarak lahu fiih ruuxii hanqaltaag iyo muxuu ahaaye si khalad iyo dariiq aan saxsanayn ku qaatana looma barakaynayo nebigu sal lay aslam wa kaana kaladii laa yashbac wuxuuna noqonayaa ruuxu wax cunahayo weligiiba dhargeynin adig weligaa maar ruuxu wax cunahayo wax cabahaya haddana wax deeqayo uusan jir kaasoo kale u noqonaya markaasaa nebigu wuxu yh sal lay aslam walyad lculya khayrun min alyadi sufla marka su-aashan faraha badan iska daa baa lagu yihi wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi qiila waxaa la yidhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow ayu sadaqati sadaqateebaa afdalu ugu fadli badan qaala nebigu wuxu uhi sal lay wasalam juhdu lmuqili mid xoolo yar tabartii mid xoolo yar muqiliga waa dadka gacanta yar wax badanaa gacantooda ku jira juhdigana waa daaqada iyo wusciga kaas xoolaha yar haysta wuxuu dadaal ku dhiibo sabartiisana uu ku dhiibo oo uu rafaadkaa ku bixiyo yaa sadaqa ugu fadli badan bu nabig sal lay aslam ayib waa meeshuu nebigu sal lay aslam yani sabaqa dirhamun alfa dirham oo miatama alfi dirham hal dirham baa wuxuu ka fadli badanaya manuga qaarkood boqol kunoo dirham wabda ku bilowbu nabig sal lay aslam biman cidda tacuulu aad nafaqaynayso cidda nafaqadoodu ay waajibka kugu tahay diilkoodu ku saaran yahayna ku bilow waxsiinta ahrajah waxaa wariyey axmedu axmed abu daawuud abu daawuud baa soo saaray wasaxahu waxaana saxiixiyey ibnu khusaymata wabnu xibbaana waalxaakim calaa sharti muslim buu ku saxiixiyey dahabi baa ku waafaqay sawaabkuna waxa wey xadiidku leysa calaa sharti muslim laakiin si kalu saxiixu yahy albani baa saxiixiyey fi lirwa wuxuu soo saaray nasaa iyo ibnu xibbaan aariq ibn muxayri muxaaribi waxaan dhigahaa aariq almuxaaribi saxaabi layihahdo waxay ka warinayaan nabigu sal lay slam inuu yidhi yadu lmucطi alculyaa wabda biman tacuul ka wax bixinaya gacantiisaa sarraysa cidda nafaqadoodu waajibka ay kugu tahayna ku bilow ummaka wa abaaka wa ukhtaka wa akhaaka uma adnaaka adnaaka buu nabig sal lay slam xadiiku isnaadu jayid buu le shekh albani fi lirwa yacni dadka nafaqadoodu kugu waajibtay ku bilow hooyada aabbaha walaasha walaalka iyo ka kuugu xiga haddana ka kuugu sii xiga sidaas u bixi buu nabig sal lay slam ayib marka wabda tacuul waxaa laga wadaa dadka ay nafaqadooda adiga lagaa rabo kuwaasaa waxa gacantaada ku jira aada ku bilaabaysaa liannahu kafa bilmari isman an yudayica man yaquut ruuxa dembi waxaa ugu filan dadkii nafaqadoodu ay ku waajibtay ee biilkii xaqa ku lahaa inuu dayaco biilkooda dembi kaleba haduusa samayn intaasi dembi ugu filan saas man marka kuwaasi waa waajib dadka kale waxsiintooduna waa mustaxab soo ma mustaxabka iyo waajibkana waajibkaa horeeya ayaga waxsiintooda inaan ajir ka helaysana waa u tegi doonaa oo waxaan reerka aad ku biilayseed ilmaha ku biilayseed muxuu ahay xaasaska siinayse ma aha iyada laftoodu waa sadaqo macnaheedu ma aha mxu ahay waxba laga heli maayo maaha iyada lafteedu macnaa waxa wax weyn baa laga heli waan u tegi doona insha allahu tacala ayb wa canhu radi allahu canhu canhu yani can abi hureyra wey abu hureyre waxaa laga wen radi allahu canhu qaala inuu yidhi qaala rasuulu sal lay wasalam tasadaquu sadaqaysta bu rasulku sal lay slam dadkuu la hadlay markaasuu yidhi sadaqaysta faqaala rajulu nin baa wuxuu yihi ya rasuul allah rasuulka ilaahayow cindii agtayda waxaa ahaaday diinaarun hal diinaar hal diinaar baan hayaaye xaggeen ku bixiyaa wey qaala nebigu wuxu uri sal lay slam tasadaq ku sadaqayso bihi isaga calaa nafsika naftaada ku sadaqayso aduu isa sii kaxshaah iyo cunto ku raasale ama maryo ku iibso qaala wuxuu yihi cindii agtayda waxaa ahaaday khayru aakharu mid kale dheh cindii agtayda waxaa ahaaday aakharu diinaar kalaan hayaa qaala nebigu wuxu uri sal lay slam tasadaq ku sadaqayso bihi isaga calaa waladika ilmahaaga ku sadaqayso qaala wuxuu yihi cindii agtayda waxaa ahaaday aakharu mid kale oo saddexaad qaala markaasa wuxuu ihi tasadaq sadaqaysa buu nebigu ku yuri sal ly sl bihi isaga calaa zawjatika xaaskaaga ku sadaqayso qaala wuxuu ihi cindii agteeda waxaa haday aakharu mid kaloo afraad qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam tasadaq ku sadaqayso bihi isaga calaa khaadimika adeegahaaga kuu shaqaynaya ah, yani gabadha jaariyadda ama midka kuu adeegahaya ama qowsaarka xoolaha kuula jira khaadimku kaawe adeegaha kuu shaqaynaya siibaa le qaala wuxuu ihi cindii agtayda waxaad aakharu mid kale qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam anta adiga ayaa absaru u garasho iyo aragti badan bihi isaga kaa kale anuu meel kuu sheegi maaye meeshii aad adigu ka badin weydo kula qomaadanaado dhig baa meeshii kalemeeshaad ku baxsanayso adaa u ogaansho badan baa rawa waxaa wariye abu daawuud abu daawuud baa wariyey wanasaa-iyu wasaxaxu waxaana saxiiyey ibnu xibbaana walxaakimu calaa shardi muslim buu ku saxiixiyey dahabina waa ku waafaqay sheekh albaanina saxiix abu daawuudka asalkaabuu ku saxiixinaya xadiidku marka waa sugay wuxuu inoo faaiideynayaa dadka xadiidkii hore wuxuu sii cadaynaya ahaa wabda biman tacuul ah, dadka kugu leh diilka kugu leh ee masruufka kugu leh ee waajibka abaad ah ku hormarinaysa naftaada hadday wax ka soo hadhaan ciyaalkaaga iyo xaaskaaga hadday wax ka soo hadhaan khaadinkaagi adeegahaaga xadiiska horena muxuu inoo sheegay abaaka wa ummaka wa ukhtaka wa akhaaka uma adnaaka faadnaak hooyada aabbaha walaasha walaalka haakada dadka qaraabada say kuu kala xigaan ayb waxaa laga qaadanaya marka ruuxu isaga oo biilkii waajibka ahaa aan bixinin intuu biilkii waajibka ahaa dayaco inuu sadaqa mustaxabaan bixinaya ama tadawuca uu yidhaahdo sax maaha lanna ilaahay wuxuu ugu jecelaya wax loogu dhowaado waajibaad waajibaadka marka meel la saaro kadib baa waxay yimaadaan tadawucaadka iyo nawaafisha iyo mustaxabaadku markaas yimaadaan waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka saxiix muslim min xadiidi jaabir nabigu wuxuu yidhi jaabir nin ree bani cadira ah, ah ayaa macnaha wuxuu sadaqaystay addoon uu lahaabuu bixiyey oo wuxuu yidhi markaan dhintood xor tahay arrintii nabigay gaadhay sal lay slm markaasuu ninkii intuu iibla wuxuu ku yidhi alaka maalun hayru war xoolo aan addoonkan ahayn ma leedahay markaasuu yidhi maya ninkii addoonka ahaa ee uu xoolaba ka naxay ninkani markuu ogaaday nebigu sal lay slam inuuna xoolo kale lahayn wuu geeyey xorayntii uu gadaal ka xoreeyeyna waa buriyey suuqa intuu geeyey buu wuxu uhi man yashtariihi minii war yaa iga iibsanaya waa naadada waxay dhahan war yaa gadanaya waxaa iibsaday nin la yidhahdo nucaym ibn cabdillaahi alcadawi ayaa wuxuu ku gatay sideed boqol oo dirham sideedii boqol oo dirham buu nabigu soo qaaday sal lay slm ninkiibuu u dhiibay markii addoonka dibba ka xoreeyey yuu gacanta ka geliyey markaasaa wuxuu ku yidhi ibda binafsika fatasadaq caleyh naftaada ku bilow horta ku sadaqee fain fadala shayun hadday wax soo hadhaan faliahlika reerkaaga ku sadaqee fain fadala can ahlika shayun haddii reerkaaga wax ka soo hadhaanna falidii qaraabatika dadka xigaalkaaga asii baa layidhi xigtadaadii qaraabada ku xigta sii baa layidhi fain fadala can dii qaraabatika shay-un dadkii ku xigay xigtadaada ahaa hadday wax ka soo hadhaanna hee fahaakadaa wahaakadaa wahaakadaa buu nabr sal lay slm bayna yadayhi wa can yamiini wa can shimaali saa u bixi oo saa u bixi oo saa u bixi oo kala saydh waay saas man markaad intii kugu wareegsanayd iyo qaraabada sogsoke aad waxoogaa meel saarto wixii kale ka soo hadday wax ka soo hadhaanba ummaddaa kaleeto saa ugu firdhi baa layidhi macnaha xadiikaas fi saxiix muslim buu ku yaallaa xadiidkina loo yaalloona la macnaya macna wacan caaishata radiallahu canha qaalad waxay tihi qaala nabiyu nebigu wuxu yuri sal lay aslam idaa goortii anfaqad ay bixiso almar'atu haweeneydu min tacaami beytiha gurigeeda cuntadiisa hadday wax ka bixiso hayra mufsidatin xaal ay tahay midaan wax fasaadinayn ama mid wax fasaadinaysa eyrkeed xalaysa yan iyadoon waxba fasaadinaynin wax fasaadi aanu la jeedo qeydkaasi waa daruuri hayra mufsidinta waxaa laga wadaa haweentu markay guriga cuntada taaliya wixii ninku keenay ay wax ka bixinayso mar bay ula jeedaa wax kharib marbay wax kharibaysaa ama way masayrsan tahay ama ninkanay doonaysaa inuusan dhulkaba ka kicin oo waxay is leedahay malaha waxoogaa hadduu u ururo wuu guursan doonaaye xiniyaha ku dhegto ah, yuusan dhaqaafin marka waxbay kharibaysaa markaa ninkan iyona laba xababa isugu toosin bay leedahay waa mufsidad markaa hadday sidaa wax ku bixiso sadaqa mehe waa fasaad soo ma marka hayru mufsidatin waa shart waa inay niyaddu niyad wanaagsan tahay wax hagaajina ay ujeeda wax hallayn ahayn ayb idaa goortii anfaqad ay bixiso almar'atu haweenaydii min acaami beytiha gurigeeda cuntadiisa cuntada taalla hadday wax ka bixiso hayra mufsidatin xaalay tahay midaan wax fasaadinaynin oo wax kharibayn wax hallaynaynin kaana waxaa ahaaday laha iyada ajruhaa ajirkeeda uu ahaaday maxay ajirka ku helaysaa bimaa anfaqad waxay bixisay sababtiisay ku helaysaa maadaama iyadu ay dhiibtay oo masaakiintii iyo dadkii ay gacantooda gaadhsiisay ajirkeedii ajirkeediioo kaamilay leedahay walizawjihaa ninkeediina ajruhu ajirkiisu isaguna leeyahy muxuu ku yeeshay isaguna bimaktasaba soo shaqayntuu soo shaqeeyey buu ku kuleeyay isaguna waa soo xambaalo waa soo dhididay asaguna ajir kaamilu leeyahy walilkhaasini khasnad hayaha shaqaalaha ee furaha haya isagana waxaa u sugnaaday milu daalika intaa in la mid a isaguna ajirkii odayga iyo ajirkii maamada in la eg buu isaguna helayaaba laa yanqusu ma nusqaaminayo bacduhum qaarkood min ajri bacdin qaarka kale ajirkiisa shay-an waxba kama nusqaaminayo qolo walba waxaa la siinaya ajir fuul oo buuxaa la siinaya ninkii soo shaqeeya ajir fuulaa la siin haweenaydiina ajir buuxa la siin khaasinkana ajir buuxa la siin khaasinka muxuu yahay khaasinku waa khasnadda cuntadu taallo ama bakhaarka ama meeshay taallo ninka furaha haye ee shaqaalaha awe asagaasi bixinta uu bixinayo sidii loo amrayna u bixinayo ciddii loo dirayna uu siinayo isaguna ajir buuxu ka helaya hal sadaqoo la bixiyey baa saddex goor marka saddex ruux ayaa ajir buuxa ka helaya wayba ka badan kartaana marka qaarkood ka badan baaba ka heli kara bukhaari wuxuu isagu soo saaray iyo abi daawuud iyo axmed min xadiidka abi hurayra inuu nebigu yuri sal lay aslam taasi marka waxay inoo tilmaamaysaa hadday haweentu guriga ninkeeda ka bixiso wixii yaalay ee isagu soo shaqeeyey laakiin ay ku bixiso idankiisa ku bixiso ogolaanshihiisa ku bixiso haddana ayna wax fasaadinaynina wax halaynayso waxaan ujeeda wax fasaadinaynine wax hagaajinayso waan dhehila ayib su-aashu waxay tahay hadday bixiso asagoon u fasixin una idmin xaalkusee noqonay xadii baa jira fi saxiix buhaari ku sugan min xadiidi abi hurayra oo nabigu leyay sal lay waslam idaa anfaqat ilmar'atu min kasbi zawjiha haweenaydu hadday bixiso ninkeeda kasabkiisi iyo wuxuu soo shaqeeyey hadday wax ka bixiso can hayri amrihi amarkiisiina ayna ku bixinin amarkiisiiyo idankiisa kumayna bixinina way iska bixiso iyadaa tasaruftay falahaa waxaa u sugnaaday nisfu ajrihi ajirkiisa niskii bay leedahay garo oo marka waxa weye hadday idankiisa ku bixisana ajir buuxay leedahay hadday isagoon idminu waxoogaa is tidhaahdo kolley raalli buu ka yahay bal uun iska bixina ajir niskii bay leedahay maxaa xaggee wax ka hadlaabeen idan la-aantaasaa waxallaynaysa sooma idan la-aantaha way dadaashay haweeney baa waxay tidhi maalin su-aal la soo weydiiyey hay-atulfatwa fi mamlak baan maalin akrina marka waxay tihi sheekhow diilkii wadaadku isiinahay baan maalin kastoo uu isiiyaba waxbaan ka dhigaayoon ka gooyaa lacagtii baa ururtay oo lacag badan noqotay markaasaan sadaqeeyey ma khaldamay mise waan saxsana waxaa loogu jawaabay axsanti wa asati waa asati waxna waad hagaajisay waxna waad hallaysay baa leeyihi ma dhinacna markii laga fiiriya waxbaad hallaysay oo biilkii reerka si lagu yidhi baad wax ka uruurisood ka dhigdhigtay ma dhinacna wax hagaajisayo sadaqaad bixisa wey macna marka nisful ajri bay markaa noqonaysaa laakiin waa inay markaa haysato min xaysu si guud waa inay og tahay inuu raalli ka yahay idan bayna ka haysanin laakiin si guud waa inay ku talagalayso inuusan wax dhiba ka qabin sida hadday ku bixiso markaasi wax wey nisfu ajri waay haddiise idankood toosa ay haysato ajir kaamilay markaa leedahay saas man laba gooraba waxaa shardi ah inaynan fasaad u jeedinoo wax fasaadinayn khaasinka adeegaha ama shaqaalaha ee bixinaya isagana shardi waxaa u ah sida xadiidka abu muusa alashcari uu ku yimid fii saxiixi albukhaari wa muslim nebigu wuxu uhi sal lay waslam khaasinka horta waa inuu amiin yahay oo khaa inuusan ahayn waa midda labaade wixii la amray oo kaamil a ah waa inuu bixiyo waa midda saddexaade naftiisu waa inay qiib ku taho raalli ku tahay isaga oo cadhaysano hoo oo ku go leh hoo oo ku go hadduu bixiyo waxba ka heli maayo ya ayibatan biha nafsuhu asagana waa inuu raalli ku yahay dadkan uu waxsiinahaye u qaybinayo waa inuu raalli ku yahay cidda kaleta kaleetana ciddii loo amray waa inuu gacanteeda gaadhsiiyo shuruuddaa markii laga helo buu isaguna ajir kaamil helay hadduusan aamin ahayn ma helayo hadduu cid kale gacantiisa geliyo waa khaa'in waa dembiile haddii uusan raalli ka ahayn oo qalbigiisu ka xun yahay ajir ka heli maayo isagana quyuuddaa iyo shuruudaasaa ku xidhan hada wabilahi towfiq wsal allahuma wslm cala nabiyina mxamed wcala alihi saxbi wslm